بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله وآله وصحبه أجمعين ما بعد قال الإمام رحمه الله تعالى باب ما جاء في شيب رسول الله wuxuu baab yahay wixii ku yimid ciradii nabi maxamed qaabka suban u ciroobay iyo inuu ciro yeeshay oo timihiisu isbedeleen wixii ku saabsanaa xadaثna mحamed بن بشhاar bundar شhيk الجamاعة qala akhbaranaa abu daawuud wa huwa sulaymaan ibnu daawuud ibn abiljaruud ayaalisi ninkii loo yaqaano wey saaxib almusnad abu daawuud ayaalisi ninkii la odhan jiray weeye sulaymaan ibnu daawuud baa magaciisa la yidhaahdaa qaala akhbaranaa hamaam yacni ibnu yaxya alcawdi hamaam ibnu munabih iyo hamaam ibnu yaxya baa soo noqnadoo kutubta sitada ku yimaada marka ninka riwaayada badan ee caanka ah faniga xadiidkana ku caanbaxay waa hamaam ibnu yaxya hamaam hmm. ibnu marabilafsu waa muxadis laakiin ninkana ka riwaayada badan hamaam ibnu yaxya alcawdi can qataada ibnu dacaamata asaduusi qaala qataada wuxuu uhi qultu lianas bni malik anas ibni malik waxaan ku idhi radia allahu tacaala canhu hal khadaba rasuulu rasuulka ilaahay ma cilaamay timihiisa cirada ah khadaba rasuulu اllah ma marsaday oo madaxiisii ama tintiisii isbedeshay cilaan ma mariyey qaala anas wuxuu ku jawaaba oo yidhi lam yabluq dalika nabigu ma gaadhin arrinkaas lam yabluq dalika nabigu ma gaadhin in marka yabluq damiirkeeda muxuu ahay qadaran laga dhiga nabiga iyo in shaybka laga dhiga ama timahuba suuragal wey timaha nebi maxamed maysan gaadhin xilligay ciroobaan ama la mariyo cilaan ama nabigu ma gaadhin da wax lagu cilaamo labadaa macnaba waa la sheega lam yabluq shacru ama ama lam yabluq rasuul lahi dalika ay xadda shay xaddu nabigu ku cirooba muusan gaadhin inamaa kaana wuxuu ahaa shaybku ama timuhu shayban fii sudqayhi inamaa kaana ay shayb aw maa shaaba minhu nabigu wixii ka cirooba wuxuu ahaa shayban ciro oo fii sudqayhi dhafarihiisa ku taalla sudqiga asalkiisu waa meeshan lixaadka ilyarada ilaa dhegta inta udhaxaysa timaha ku yaallaa loo jeedaa intaasaa la yidhahdaa suduqeynka asalkiisu meeshaa inagu dhafoorka aan dhahna weeye ama adugu meeshan lixaadka ama ishaa ku dhamaata ilaa dhegta inta udhaxaysa masaafada idifka timaha le ay ka soo baxaan baa loo jeedaa inamaa kaana wuxuu ahaa wixii ciroobay shayban shay-an baa bacdu nasab qorahaya inamaa kaana shay-an wax yar buu ahaayo fii suduqayhi ku yaalla nabiga dhafoorihiisa labada eh, nusaba eh, labada macnaba waa jiraan riwaayada laakiin eh, shaybka ah ayaa xoog badan xayu riwaaya canha inamaa kaana shay-an iyo inamaa kaana shayban inamaa kaana almru shayban ciro yar buu ahaayo fii sudkayhi labada dhafoorna bay kaga taalloon badnay walaakiin waxa ciroobe xad lagu ciroobo gaadhay abu buu ahaa walaakin abu khadaba wuxuu ku cilaamay ciradiisi bilxinaai cilaan iyo walkatami geedka katamka loo yaqaan katamkuna waa nagaar yaroo baxo asaguna sida cilaanka cirada loogu bedelo weeye marka isagu eh, ilaanka gadu cilaanku guduudan yahay ama waa cas yahay laakiin katamku xoogo waxaa ku jira baron baa ku jira midab yar bunni ah ayaa iyuu noqonaya markaas eh, kafe ahaan ayuu noqonaya oo madow iyo udhexeeya guduud udhexeeya waa ka lagu aafaysan yahay dadka qaarkood ay dhahaan waa xina aswad ahe eh, qolihii wahaabiyadoo dhan hadda garka ay darsadeen ad aragteen ay ku aafaysan yihiin weeyaan buu u yar dhow yahay midabkiisu laakiin waa wuxuu xigay waa baroon ama buni furan buu ahaa buni furan ayuu ahaa katanku marka weliba cilaanka xinaha iyo asaga laisku daro ayuu midab quruxsan dharin jiray kaasuu marka abubakar abubakar iyo nabigu nabigaa da-weyna oo gudheeraadka lahaa wamaca dalika nabigu geed adayg buu ahaa geed adayg buu ahaa ilaahay subxaana watacaala si adagoo mataana leh ayaa rabbi u khalqa u abuuray marka abubakar asagu nabigu waa ka nuglaha marka durbu waa ciroobay nabigu asagu warkiisa wax yar iyo meelaha dhafoorka wax yar kaga yaala abubakar caddaaday <clears throat> marka sidaasuu tilmaamaya xadiidka anas xadaanaa isxaaq bn ibn bahraam rawaa lahu ljamaca min shuyuuq ljamaca lagu teliya wa yaxya bnu muusa rawaa lahu albuhaari wabu daud wاnasaa'i qaala labada sheekh waxay dhahdeen xadaana cabdالrazaq ibn hamaam asancan abu bakr صaxib اlmusanaf wa shaykh اlyman can macmar ibn rashid abu curwaة اlyamani can haabit ibn aslam albunani can anas bni malik radi allahu tacala canhu qaal maa cadadtu ma tirinin buu hi fii ra'si rasuuli illaahi nabi maxamed madaxiisa ma aanan ka tirinin iyo wa lixyati garhkiis garhkiisa ilaa arbaca casharata shacratan baydaa afar iyo toban timood oo cadcad un mooyeen yacni garhkii suubanaha iyo madaxiisa waxaa ka cirooba anigu aan tiriyey dhowr afar iyo toban bay ahaayeen eh, riwaayo kale waxay gaadhsiisay labaatan oo asaga anasa laga wariyo min xadiidka anas ah marka maalinkaa wuxuu tiriyeba afar iyo toban ahaa waxaa laga yaabaa maalin dambe iyo xilli dambe ama sanad kadib in ay labaatan tin u muuqdeen yacni wax la tirin kara weeyo eh, labaatan jirkeennu maanta madaxiisa haddii la fiiriyo labaatan tinoo ciraaba un laga soo heli soddonka ninka gaale konton xabbaa laga helay ninka afartan gaarana boqol in lagaa laga yaaba marka nabi maxamed oo lixdan iyo dhowr maraya ayaa wuxuu ka hadlaya saxaabiga anas uu leeyahay maa cadadtu ma tirinin fii ra'si rasuulillaah nabi maxamed madaxiisa ma aanan ka tirin iyo walixyatii garkiisa wixii ka ciroobi ujeedahay ilaa arbaca casharata afar iyo toban mooyeen shacratan bayda afar iyo toban timood oo cadcado markaa cirooba mooye marka waa isaga anas ah isaga aal qiyaasta marka uu qiyaasay ama maalinka xisaabtuu sameeyo weeye riwaayada macmar can haabit xogow fartaa lagu godaa cinda almuxadiiin oo wadaadaha wax ka sheega cid kaleo wax ka sheegtayna ma ay jirtee ninka la abu zakariya yaxya maciin ayaa wuxuu leeyahay macmarun fi haabit waa daciif abu zakariyana waxaa lagu tiriyaa mutashadid inuu yahay ama mutacanid xogow inuu ka yar adag yahay ooyaa lagu tiriya axmed iyo keyrkiiba marka caymadin iyo mutawasiinta lagu tiriya dhexdhexaadka axmed isagu wuxuu leeyahay riwaayatu macmar can haabit waa xasan اxadiid ama waa xasana laakiin macmar can gayri haabit waa صaxiix weeye marka labada riwaaya kale xoog badan midna waxaa lagu tirin min axaasin اaxaadiiث baa lagu tirin midna min صixaaxi اaxaadiiث baa lagu tirin ama ibnu maciin isagu tadciifkiisu waa tadciif nisbi ah oo wuxuu ujeedaa si loo isu waafajiyo mxua ra'y almujtahid almuctadil iyo loo jamciyo ra'y almujtahid almutashadid oo abu zakariya ah si loo jamciyo abu cabdillah culm waxay leeyihiin riwaayatu macmar can haabit waa xasana walaysat biضaciifa wa ama riwaayatu can اlxufaad اlaakhariin waa صaxiixaة qawiya marka waa nisbi tadciifka marka ibnu maciinba waa waa tadciif nisbi wuxuu ujeedaa صaxiix ma ahe wuxuu u degahayaa darajadii ka hooseysay ee ahaa xasanada ahayd ama xusnigiiba udegahaya saasaa sawaab ah saasaa sawaab ah tadciifka mulaqa ay bacd almucaasiriin baryahan dambe ay celceliyaan tabar saasa ma laha wax jirana ma ah xadaثna mحamed بn mثنى abu muسى الbsri shayk الجamاعة qala أخbarna abu dawud الطyaalisi sulayman بn dawud qala xadaثna شhucبة الحajاaج abu bsطam الwasطي can simak bni xarbi صaduq xasn الxadيiث ila fii riwaayatihi can cikrima waynu soo maray ila tahay sida sawaabka ah sida cafwan loo badan yahay jumhuurtu waxay leyihin sma bn xarb waa nin saduuqa xasn xadiid ila fi riwaayati can cikrima faina riwaayaata simakin can cikrima waa muariba daciifa wadaado badanoo bukhaari kamida ah waxay leeyihiin muطlaqanba waa nin xasn xadiia ah, ilaa an yatafarada biusuul hadduu usuul iyo axaadi la infiraado la xujaysan maayo nasaa-i baana sidaa qabaya bukhaariba walidalika isan bukhaari waba ka warinin baabkaas isaga ah marka sima bn xarbin waa saduuqun xasan اxadiiثi fi اlmutaabacaati wالshawaahid markuu riwaayadiisu ay tahay can gayri cikrima hadday can cikrima noqotona waa daciifu sida raajixa ah qaala wuxuu uhi imaamkaas samictu jaabir bnu samran radi allahu tacaala canhu waqad su'ila isagoo la weydiiyey can shaybi rasuuli اllaahi nabi maxamed ciradiisi la weydiiyey faqaala wuxuu yidhi anas kaana nabigu wuxuu ahaa ida dahana cafwan idaa dahana ra'sahu madaxiisa hadduu subko ama u dhashadoo saliidaysto lam yura lama arki jirin minhu ay min ra'sihi shaybun ama minhu min rasuuli llaahi shay wax ciraa kuma muuqanaynin nabigu hadduu saliid marsadoo subag marsadoo dhaashadoo timihiisa uu dufan iyo dux mariyo wax ciroo kuma muuqan ama ishaadu ay qabaan ma ay jirto waidaa lam yadhan ama waidaa lam yudhan haddaan madaxa subkinna ru'ya waxaa la arki jiraa minhu ay shay ayay cira ka muuqan waxbaa kuu muuqan dhowr iyo laba labaatan ama dhowr iyo toban ah sidaasuu ujeedaa markuu nabigu basaasan yahayna timaha cadcad way kuu muuqanayaan een badnay hadduusan markaa suubanuhu basaasnayn saliid iyo subag marsaday oo markaa madaxu dhaashan yahayna wax kaaga muuqanayaba ma jiraan oo timihii madooba ee duusha ah madowgoodii ayaa qarinaya wixii dhowrkii xabdii caddaa ee ciroobay anas baana de un ugu muxuu aragtay dheeraa nabiga tilmaantiisa tilmaamtiisa xagga timaha wixii mar intaa dhaafana dumarka nabi maxamed baa loogu laaban caaisha iyo umusalama iyo keyrkood xadaثana moxamed bn camri bn اlwalid alkendiy اlkufi waa shayku tirmidi wالnasaai wbni maaja shayku tirmidi wالnasaai wbni maaja waa nin xaafido iqa weeye qaala wuxu uhi imaamkaasi xadaثana yaxya bnu aadam alcasqalaani can shariik ibn cabdilaahi ibn abi shariik annakhaci laba shariik oo isku meelaha ku aadan baa isku khaldama nin waa shariik ibn cabdilaah ibn abi namir almadani waa xaafidun iqatu imaam ninkan asagu nin biyo kama dhibcaana weeye oo shariik ibn cabdilaah labadu waa ilmo cabdilaahi w ee nina in ibn abi shariik baa la yihahda annakhaci nina waa cabdlahi shariik ibn cabdilah ibn abi namir almadani laba kala baab weeye laba nino culculus weeyaan marka shariik bn cabdilaah ibna abi namir ninka waa xaafidun iqatun bilaa munaazic amaa wadaadka hadda aynu hayne sanadka inoogu jira waa shariik ibn cabdilaah ibn abi shariik annakaci kuufi اlqaadi waa nin sayu xifdi ah waa nin imaama oo jabal ah min xayu addiyaana wاlcadl laakiin xifdigiisa waag hor wuu fiicnaa laakiin markuu qaadi kufa laga dhigay ayuu wuxuu ku mashquulay hawlihii mansib اlqada buu ku mashquulay mudaakiradii iyo muraajacadii faniga xadiidku ka mashquulay fasaa xifduhu asaga iyo qays binu rabiic iyo niman badanoo xufaad ah waaga hore yaa markay manaasib dowladeed iyo qado iyo hawl loo dhiibay ayaa xifdigooda isbedelay ilan fanigan xadiidka waa fani dhib badan weeye wuxuu odhan jiray muxuu ahaaye fanu waa dakar laa yaqduru caleyh ila dukuur waa fani lab sidiisuba dhadig shuqulkuma laha fanigan xadiidka fanin lab wey nimaan labayn oon muxuu ahaa laba kal kala aan ahayn oon adkayn iskama dhicin karo in laska tiriyo baayahay maadada aad xifdiday muraajaci kaaga baahan tahay mudaakaray kaaga baahan tahay in kayrkaa ragga kugu dhaama aada la mudaakarayso dabagasho hubsato asalkii aad wax ku qoratay ilaashato xifdigaadi iyo maskaxda aada muraajacayso wixii aad ku sakatid ee kuu caddaada aad ka noqoto oo aadan ku adkaysanin fani dhib badan wey marka shariik kaana xaafidan muxadian fawaliya qada alkuufa fasaa xifduhu marka w intaa ka dambeeyey qays marayc a kami rag badan oo xufaado fuqa ahaa oo xilligiisi joogayba hawsha ay qabsatay marka sheegi ibn cabdillaahi nakaci kor marka laga firiyo min xayu diyaana waa nin cadli ah ama min xayu alxifdi mutaabacaadka iyo shawaahiduu ku fiican yahay usuul hadduu la infiraada lama xujaysto hadduu matni xugum aan ah la infiraado walaa xadid la infiraad lama xoojisto lakin imaamka waxay leeyihiin zuhdiyaadka iyo raqaa'iqda iyo awsaabta nabi maxamed iyo shamaaisha hawlaha noocaasa ah waa hawla iska fudan ah, hal la xujaysto laakiin axaadiiu alaxkaami walxalaal walcaqaa'id wausuul اdiin marka la marhayo waa in rag adag baa loo baahan yahay oo markaa xujo laga dhin karo fi ma baynaka wa bayna allahi <clears throat> wa bayna rasuulih can cubayd اllahi bni cumar alcumari waa xaafid imam min fuqaha ataabiciin waad garanaysaan can naafic bal bacdu ahli waxay ka rajaxeen cubayd llahi bni cumar alcumari calaa maalik ila maalik yarwi can naaficin cubayd llahi bni cumarna yarwi can naaficin ayuhumaa yuqadam hadday maalik iyo cubayd llaahi bni cumar iskhilaafaan fi riwaayati can naafic ayuhumaa yuqadam rag badan ba waxay mareen waxaa loo hormarinaya cubayd llahi bni cumar rag badanna waxay leeyiin maalik bal nin noocaasoo maalik fooda gelinhaya weeye oo maalik inuu kala tuuraba ku sigtay can naafic walaalkii baa daciif walaalkii cabdulahi bni cumar yaa daciifa ah. ninkan musaarkae cubaydilaahi baa jabal ah faqihin ah laguna tiriyaa min fuqaa atbaaci taabiciin lagu tiriya cafwan taabic isaga ma ayaana khaldin amaa walaalkii cabdulahi bni cumar almukabar alcumari isagu waa daciif isagu daciif weeye kulligoodna waa ree ali cumar bay ka farcameen cubaydillahi ibni cumar ibnu xafsi ibnu caasim ibni cumar ibn khaaab wey waa niman cumar amiirka galhayo wey halkaas wiilashiisi wey wiilka ninka mukabarka ee cabdullaahiga daciif wey ninka e, imaamka ee lagu wareego waa cubaydillah ninka hadda aanu hayno wey marka cubaydillaah oo xaafida iyo cabdullah inaad iskaga khaldamaan ma aha haddii uun sidii qolyihii shacbi iyo mxuu shucbe isku khaldi jira ad iskaga khaldamaan dhib dhib bay noqonaysaa nin baa shacbi meeshuu ku arkay iyo meeshuu shucbe ku arka waa isku med hal nin buu moodahaya ya musaqarka way ninka imaamka aan hadda aan hayno so musaqar maa cubaydillaah may cubaydilahi baa saxa cabdullahi iska sax riwaayada waa khaldanta can cubayd اllahi bni cumar alcumari can naafici can cabdillahi bni cumar radi allahu tacaala anhu canhuma qaal inama kana shaybu rasuuli اllah ciradii nabi maxamed waxay un ahayd naxwan wax ku dhow min cishriina shacratan labaatan timood bayda oo cad labaatan timood bay ku dhoweyd labaatankaa timoodu marka cabdullahi bni cumar uu tilmaamay riwaayo anasna ay tilmaantay ayaa adugu aada moodaa inay loo badan yahay laakiin qiyaasta kolba saxaabigu waxaa laga yaabaa inuu ishiisu qiyaas yar oo afar iyo toban ah ina labaatan u gaadhsiiyo wixii u badnaa la sheegay labaatankaas bay ahaayeen oo xagga madaxa ku saabsan laakiin canfaqada oo meeshan furdhugta la yihahda fushinta ka hooseysa iyo meeshan dhafoorka ah tima yaroo cad baa kaloo lagu sheegay isku cel meelaha nabadhago ciro yar buu ku lahaa tanna ciro yar buu ku lahaa madaxana labaatan tiimood ayuu ku lahaa ciro aada iskaga yar bay markaa noqonaysa culmadu waay leeyiin xikmada nabiga looga ilaaliyey dumarka neceb baasha cerada ah dumarkaa neceb baa layidhi laba sagaal dumara nabigu gacantuu ku hayay marka nabiga in la kohsado xaaladiisuna kufri bay keentaa baa layidhi oo shaaficiyada hawlaha la kala baxayo inaad amr min amri rasuulilahi ama xaal asaga khuseeya aada kohotood dhibsatana in lagu gaaloobaa laga yaaba ama diinta lagaga baxo ciraduna dumarku waa necab yihiin marka ilaahay baa ka dhowray saabaan loo kohoninna dabcan muxuu ahaayey khilqanba iyo caadatanba aan loo kohonin ilahay baa ka ilaaliyey midda kale cinda akar الnaas lama jeclo baasho iyadoo nuur oo qiimo badan haddana waa waa la kohonaya saas darteed baad arkaysaa niman tifaayo siibahay siibahaye aad arkaysaa niman daawamooso madaxa gashanhayo oo iskharibahaya baasho marka waa la necab yahay wixii marka naqsi ahayd cinda الnaas baa rasuulka ilaahay baa ka ilaaliyey wax yaroo marka astaan ah oo qurux ah ama dadaba kutusahayo labaatan xaba ama ka yarana astaan iyo calaamad baa looga dhigay sidaasay wadaado badan adigu leeyihiin waana macno meesha ku jira wey inay necab yihiin hadda ka wax rag loo sheegay mya gabdha waxaa la yidhaha somaali galbeeda yaa gabadh ba waxaa la yidhi laba gabdhood baa is waraystay baa la markaasay waxay tii hunoy hebloy hee rag u jeceshahay labaatan jir hadda aan weli gar kusoo bixino xaad u martay baan u jeclahay ti hadduu gadh leeyahay ka waran gadh hadduu leeyahay oo gadh u leeyahay una kaa waa bacw bay tiri asagu yani waa qumay bacw weeye hadduu hiire leeyahay ka waran kaa waxay tiri asagu waaba in la dilo in la dilo weeye hadduu ciro leeyahay waaba gaal bay tiri midka asaga waaba gaal bay marka yani sayd ibnu cabiyiin baa laga sheekeynaya inay ku halqabsadeen baa laga yaabaa laakiin waa un eh, xada eh, mxuu ahay sheeko qiso cinda somaaliya harbiyiin caanka ah oo ah, gabdhahooda ay ku sheekaystaan mar hadduuba cereleya ah isagu waa gaal ban waa gaalnimada iska istilaaxigeed baan umalaynaya ama curfigeeda qoyska xaggaa ku badnayd inay taa laga yaabo aad bay dumarku baasha u necab yihiin adoo dumar hagaajinhayo habaynhayo inaad haddana uun madaxa la gasho daanka dabeynkulo ku buleele iyo adoo duqobilka ku daateen oo indhahu ku istama mareen haddana aad madax midoosataan oo foolxumo kale waaba tashwiih suura tashwiih wey aad bay u foolxun tahay hawshaas in dhalinyaro isagu wax madoobeystay wax la fahmi kara wey macquul laakiin oday daanku isku dhacay indhahuna isdama mareen ama xabrirba noqdeeno caddaadeen indhihii oo jirkiisi oo dhanba isbedelay oy ka muuqata da-da ku taal haddana madaxii inuu madoobaysto de waaba laba shay oo iskeenaynin wey laba shay oon isku dhaweyn xadaثna abu kurayb mحamed بن اclى shayk الجamاعة xada qaala xadana mucaawiyaة بن hishaam mucaawiya بن hishaam waa nin saduuq ah culumna waa iqay leeyihin laakiin awhaam dhowra iyo akhdaa dhowra lagu haystaa can shaybaan ibn cabdالرaحman الnaxwiy can abi isxaaq الsabici camr ibn cabdالlahi اlamdani can cikrima ma bn cabaas abu cabdilaah albarbari alasl nin carbeed ma ahay nin barbari u ahaayo qolyahan magaaribada ah dhulkaasuu kasoo jeeday waxaa kaloo lagu eedan jiray inuu sufri ahaa nimankii khawaarijta sufrida la odhan jiray inuu ka tirsanaa baa lagu eedeeya tuhmadaas ufaad badan baa naqdiyoo diiday nimanna waa sugaan in laga anfiyaana xoog badan can ibni cabaasin radi allahu tacaala canhuma qaal qaala <clears throat> maalin maalmaha kamida wuxuu soo maray baa le masjid buuxo oo la tukanhayo markaasu alla maaa gaal tukan hayaa makrib intii la aadaamay la tukanhayo salaada lagu jiro lafooro horumara kaasuu fiiriyey meesha maxaa gaal sii jeedaa buui maxaa gaal sii jeedaa riwaayad noocaas fara badan baa aduga laga soo gurgurishaa laakiin sida sawaabka ah inuusan bidcada aysan ka sugnayn weeye bidcada kama sugno waa lagu tuhmay laakiin kama sugno nimanna waa sugaan oo waa tilmaamaan an ibni cabaas radi allahu tacala canhuma qaala qaala abu bakr asidiiq abu bakr wuxuu yidhi yaa rasuul allah rasuulka ilaahayow qad shibta waad cirowday bimacnaa waad caddaatay ciraa kugu soo baxday timahaadii ciraa ka muuqata qaal nab wuxuu hi shayabatnii waxaad ciraysaysay huudun wlwaaqicatu wاlmursalaat wacama yatasaa'aluun waida shamsu kuwirad nabi wuxuu hi shayabatnii waxaad ciraysay oo ciradan sabab iigu noqotay wa min baabi isnaad alficli ila sabab waxaad odhan jirteen weeye ficilka in loo tiriya sababkiisii ambat rabiic bala oo kale waxay ohan jirteen wy sababka cirada allah keena ilaahay baana subxaana wa tacaala iskale qadiyada falka ah laakiin fikirkii badnaa iyo sababkii keenay ila ilahay waxbuu abuuraa waxna waa samay biasbaab xikmna waa ka leeyahay shay walba sabab buu ku yimaadaa oo sabab buu ka dhasha sababka iyo musababkan allah iskale intuba marka nabigu shaybku wuxuu u tiri ila sabab laa ila almuair اxaqiiqi muairka xaqiiqiga waa allah subxaanaه wa tacala mata bisa ma ah laakiin sababkiiba nabiga u tiirmay shayabatnii huudun huud suuratu huud ayaa cirada igu eh, riday weeye iyo wlwaaqicatu suuraة اlwaaqica wاlmursalaat wacama yatasa'aluun suuraة naba waad garanaysa waida shamsu kuwa takwiir riwaaya cinda alxaakim waxay ku dartay wاlxaaqa riwaayo kale waxay ku dartay oo isla xadiidku uu leeyahay wahal ataaka xadiiث اlhaashiya riwaayo saddexaad wاlqaarica riwaayo afraad sa'la saa'ilun riwaayo شhanaad اqtarabat الsaaca suuradahaas ku baabka ah ikhtarabat isaaca iyo alqaarica iyo alxaaqe iyo sa'ale iyo haashiye iyo kuwurad iyo came iyo mursalaad waaqaca iyo huud suuradaha isku baabka ah ayaa nabigu wuxuu ihi daraasadoodii iyo tafakurkoodi iyo tadaburkoodii baa ciradaa sabab u ah xadiidkani waa xadiid aada loogu dagaalamo oo laisku haysto oo dagaal badan ka taagan yahay alimaam tirmidi asagu wuxuu maray fi jaamici inuu xadiid xasan oo ariib ah ayuu maray alimaam ibn daqiiq alciid kitaabkiisa aliqtiraax i isilaaxay ku garanaysaan isagu wuu saxiixiyey mutaahiriinta qolyaha mucaasiriinta aad bay ugu dagaalameen waxaa kamid rag gaadhsiiyey inuu munkar yahay oo xadiid munkara yidhi xadiidkaani oo waxay leeyihiin nakaaradiisu intaan sanadkaba la gaadhin waa nakaara matniya macnawiya axaadiitii badnayd waxay soo tilmaantay mutawaatirada ahayd ama mashhuurada ahayd cala aqali taqdiir in nabigu uusan ciroobin ciro lagu sheegana aysan ku oolin ninka marka uu nabigu subag marsadoo dhaashadana ciraba aan la arkaynin markuu basaasan yahayna dhowr labaatan iyo dhowr iyo toban ay ka muuqanaysa ruuxa noocaasna wuuci rabe lama yidhaahdo in magaxiisu hadda ay boqol tina oo ciro ah ku yaalaan wuuci rabe la odhan maayo cirana ka muuqan mayso ayb xadiidkana wuxuu sheegayaa nabi allah waa cirowdayba abubakar yidhi nabi wuxuu yihi waan cirooda waa runtaayo waxaa iigu wacan suuratuhuud iyo walaalaheed baa hawshan ka dambeeyey tafakurka tadaburkooda idan nabigu inuu ciroobay abubakarna uu waad cirowday ilaaqana wuxuu keenaa alkamaal haddii la ilaaqa shay ama ism ama ficil calaa kamaali اlficli baa lagu xambaara calaa kamaali اlism inuu nabigu ciroobe caddaaday ba xadidka ka soo baxaysa axaadiidtii kale marka sugnayd ee saxiixada ahayd ayaa ka hor iman marka xadiidkani waa munkar min xayu almacna wاlmatn saasay niman mareen oo macnihiis wuxuu ka hor imanayaa axaadiidtii badnayd eenu soo maray niman waxay leeyihiin may munkar may min xayu matni oo waxaa lagu xambaari karaa waa cirowday wuxuun ciro lagu sheego oo muطlaqu shay baan u jeednaa labaatankii midh ama dhowr iyo tobankii xabo baan u jeednaa laakiin waa muطarib اlisnaad oo xadiidku waa muطarib bay leeyihin xadidku wuxuu ku dul wareegayaa riwaayaadka u badan waliba sanadkan xadidka ibn cabas baynu ka hadlaynaay wuxuu ku dul waree alى abi isxaaq الsabiici abi isxaaq الsabiici camr bn abd lah hamdani ba ku dul wareegaya ilaa dhowr iyo toban waj baa laiskugu khilaafay ilaa dhowr iyo toban waj baa laiskugu khilaafay asaga abu isxaaq arbadiisii shaybaan cabdiraxmaan naxwi u wariyaa israa'iil qaab u wariyaa marka xadiid aada u dhib badan weeye ilaa alimaam daara qudni uu kaga hadlay cilalkiisa ee awoodna uu ku bixiyey baxi aada u dheer oo ku yarba kitaabka asaga ah buu leeya ka leeyahay asaga ah wuxuuna ku gebagabeeyey qaabka wuxuu u wado inuu ikhtilaafkiisa ikhtilaaf aada u daran oo shadiid ah oy adag in la jamciyo riwaayaadka ayaga ah marka nimanna waxay leeyihin xadidkan waa muarib saa darteed ba xaafid bn xajar fii bacdi kutubihi alisilaaxiya wuxuu ka dhigay xadiidkan mihaal lilxadiid muarib xadiidka muaribka ah buu mihaal ooga dhigay sidoo kale waxaa maray saaxibu hadi alabraar fii sharxi طalcat اlanwaar asna wuxuu maray mihaal lilxadiid اmuarib niman waay le waa muarib اlisnaad halkaasay mareen oo abi isxaaq asabci waa lasku khilaafay waxaa kaloo lasku khilaafay dikru ibn cabaas fi sanad can cikrima can abi bakr miya mise waa can cikrima can ibni cabaasin can abi bakr mise waa cikrima oo mursal ah qaala cikrimatu qaala abu bakr waa irsaal idan ma munqaic ba mise waa mursal mise waa mutasilo sanadka ibn cabaas baa lagu sheegi intaasu wej baa laiskugu qabtay marka xadiidka ibn cabaas ee hadda aynu hayno inuu muarib yahay niman ku tagay muarib munkarulmatni waan soo maray yidhi hadda waxaynu maraynaa muarib isnaad alimaam abu xaatim arazi isaga wuxuu leya xadidkan waa mursal ba laa yasixu muttasilan isna qadyadda wuxuu kaga hadlay cilalkiis cililkiisa cabdiraxmaan ah, ibn abi xaatim ad garanaysaan baa cilalka eh, ku keenay aabihii fata eh, laba su-aal oo weydiiyey marka isna halkaasu maray eh, su-aasha koobaad waxay ku timaadaa kun sideed boqol kun sideed boqol labaatan iyo lix kun sideed boqol labaatan iyo lix bay ku timaada waa su-aasha koobaad su-aasha labaadna kun sideed boqol sagaashan iyo afar labadaa mawdic buu wiilku ku weydiiyey aabihii xadiidka wuxuuna tilmaamay oo caddeeyey aabihii xadidka inuu mursal yahay in ibn cabaas sanadka lagu sheegana ay khata tahay kun sideed boqol labaatan iyo lix raqam eh, asuaal weeye ama kun sideed boqol sagaashan iyo afar fi lmawdicayn ragga tilmaamay itiraabka ee u horreeyey waxaa la odhan jiraa waa alxaafid albazaar fii musnad iyo mujalladka koobaad boqol toddobaatan iyo ko nimankaa waa mutaqadim kaas mutaqadimiin niman maray waa muarib kalbazaar iyo niman maray waa mursal bal laa yasixu mutasilan oo uu kamid ah abu xaatim araazi <clears throat> bay u bad yay marayaan nimanka hadda mucaasiriinta aad bay ugu dagaalameen shariif xaatim alcawni baxdi buu ka leeyahay sheekh maxamed risqi tarhuni baxdi buu asna ka leeyahy kitaabkiisa mxuu ahay mawsuucat fadaail qur'an baxdi buu ka leeyahay sheekh khaalid alciid baxi buu ka leeyahay ilaa un dhowr iyo toban nin baa un abxaad ka qoray xadiidka dagaal badan baa ka taagan tirmidi iyo saaxiibadii taxsiin iyo tasxiix itiraab nakaara matniya irsaal inahaasoo weerar ah ayaa xadiidka ka taagan waalcilmu cind allah ariga waa jaamicu tirmidi markaan maraya xadiidkaani waxaan maray inuu xasan yahay ilaa aminkan halkaasaan taagannahay inuu xadiidkan xasan yahay bishawaahidihi wa maraasilihi kaiira in lagu daayo ayaad moodaa laakiin nakaarada macnowga ayaa weli dareen badan keenaysa nakarada macnowga haddaan waafajinoon oon qad shibta nabi allow ciro yar baa kaa muuqatay si xadiidkii oo hore u waafaqana way iskeenaysaa oo taqliil lagu xambaaro adugu khilaafkaa ba anu xadiis ka taagayn iska ogow haddii aad tabar haysana adugu kala rajaxo inahaasaynu kaga tegaynaa suuratu huod iyo keyrkeed suuradaha lagu cadfay maxaa ka dhaxeeya suuradaha waxay in badan ka hadleen istiqaamada iyo ahlu shaqaa iyo ahlu sacaada wanaagooda iyo xisaab iyo axwaal baa ku yimid suuratu huodda waxaa ku yimid fastaqim kamaa umirta alistiqaama kamaa amaraka allahna waa hawl adag oo aysan ka soo bixi karin ila almacsuumuun marka hawlo culus oo nabiga khuseeya kuna saabsan awliyada ilahay meeshuu rabbi su maamuli doono iyo ashqiyada qaabka loo maamuli doo iyo axwaal alaakhira waalqiyaama hawlo culus bay suuraduhu wataan tadaburkooda oo nabigu markaasi i ciraysiiyey buu leeyahay waxaana xadiidka laga fahmay fikirka iyo hamiga badan iyo eh, xusnigu inuu dadka cimri dejiyo taana waxaa u maraati kacahaya xadiidka caaisho waxay tii nabi maxamed sal ly slam waagi dambe markii ay dadku ay burburiyeen lamaa xatamahu nnaas nabigudadku markay nabiga shiideen oy burburiyeen oy riiqeen ayuu salaadii witerka iyo qiyaamuleilka ku gaabsaday sagaal ama toddobo ama uu fadhi ku tukan jiray ku tukan jiray dadku nabigu say u burburiyeen say u riiqeen nabiga waa shideen bay leedahay way nabigay burburiyeen bimacnaa waa maxay mas-uuliyaddoodii fikirkoodii xilkoodii usoo ka warqabkoodii hamigu u xambaarsan nabigu waa la baaba haddii laakiin aad ka tahay uun dameer foofay wax kaa maqanba ma jiro xadaanaa sufyaan bn wakiic waa nin daciifa ubtuliya biwaraaqihi fanusixa falam yaqbal faturika xadiiuhu baa la yidhaahdaa waana min shuyuuki atirmidi wbni maaja faqad waynu soo maray ata qadiyada ayada qaala xadaanaa maxamed bn bishr alcabdi maxamed bishr alcabdi waa min rijaal jamaca weye ninkaa keligii baa ku jira kutubu sita hal ninoo kale weheliya maxamed bishr la yihahdo oo nasaa-ir wax ka wariyo masaa'i markaad marayso unbaad laba maxamed bashir iska jiri ninkan iyo nin kale laakiin kutubta kale haddaad marayso maxamed bashir maqasho waa ninkan keligi waxaad iska go-aansan maxamed bashir alcabdi weeye iska sii dhigo meel iska sii dhigo liannu shantooda kale halkan nin basay wax ka wariyaan amaa nasaa-i ninkan iyo nin kale ku dara marka ma ninka kale nasaa-i keligi ka warinhayaa mise waa ninkii rijaaluljamaaca ahaaye alcabdi unbaad kala hobsan markaad kutuba nasaa-i marayso ama kutub lbukhaari wamuslim watirmidi wabni maaja waxaa wy abi daud ninkan keliin baad la soo booday maamed bashar alcabdi imaam xaafid wey an caliy bni صalx bni xay alfaqih xasan bn salx ibn xay alfaqih ninkii la yaqaanay imaamka walaalkii wey imay walaalo ahaayeen ninkana cibaado badnaa laakiin wuu aqoon yara ninka kale ayaa ka faqiihsana xadiidka faniga xadiidka iyo aqoonta iyo ijtihaadka nin kale balaaya ku qabay asagii walaalkiiba waa laka tansiim min xayu اlcibaada wاlijtihaad xagga cibaadada iyo alla kacabsiga niman la tatalsiyay ahaayeen rag waxay rajixi jireen faqiiha xasan ibnu saalix ibnu xay nina ninkan caliy ibnu saalix ibnu xay bay rajixi jireen cibaadada waa iscesha amaa cilmiga asagu muran kuma jiro cilmiga iyo riwaayada iyo ijtihaadka iyo fiqiga ninka xasana ayaa iskale xasan ibnu xay waa ninka xataa laga hormariyey sufyaan athawri kaana min aqraan sufyaan athawri isga sufyaan athawri ba aada isu dhibi jiray xoogu wuxuu qabay asagu eh, alkhuruuj calaa'ima aljawara wuxuu arki jiray inay banaan tahay ama ay waajib tahay in lagu baxo xukaamta jawara ee duqaada ah ninkana waxaa qabay xasan maxay alfaqih sufyaana thawrin ra'yi kale u qabo inaan lagu bixin ah niman saaxiibana waa ahaayeen isku awoodna isku fiqina bal la kala rajaxo mararka qaarkood marka isagoo meel joogo uu soo maro nin ardadii sufyaana ama u arko wuxuu leeyahy sallimu calaya calaa sufyaan athawri ugu salaama balliquu taxiyaati gaadhsiiya marka sufyaan sufyaan loo geeyey salaantii wuxuu dhihi maa facala maa facalat الsalaatu wاljamaacaat khalfa اlumaraa muxuu ka sameeyey la tukashadii umarada ma la tukada mise lama salaanta intaan aqbalin horta ma la tukadaa umaradii iyo nimankii uu dhex joogay mise lama tukado haddii la tukada salaanta aqbali jiray salaanta waan aqbalay salaam ullahi calayka wacalayhi asagana iga gaadhsiiye haddii la tukado hawlihiisi weli baaqi yahay salaanta muusan aqbali jirin sufyaan hawsha waa ku adka marka niman aada isu naqdiyay ahaayeen laakiin culu waxay leeyihiin waa maqbuul waa xaafid xujo ah min xayu اfiqhi waa mujtahid mulaq ah min xayu riwaayana waa aimada u xadiis ku dul warego ka tirsan yahay laakiin wiilku asaguna waa nin iqo imaam xaafida weeye walaalkii cafwan cali can abi isxaaq asabiici can abi juxayfata wahab asuwai wahab bin cabdillahi asuwai wahab alkhayr buu oola baxay cali raggii cali la shaqayn jiray ee xeelka u qabtay ee caawin jiray buu ku jiraa wahab marka cali baa wahab alkhayr u bixiyey nin aad qiimo badan bu ah oo saduuqo amiin ah oo cadli ah oo baytulmaalka a asaga mooy cid kale usan ale ku aamini jirin nin waxaa iska jira hawlo badan lagu aamino on been aqoonin laakiin shiil markuu arko xayraamahaya oon xoole lagu aamini karin baa jira ninkan marka nin ammaanada xoolaha ku fiican bu ahaa calina u ammaani jiray wahb khayr qaala wuxu uhi wahab qaaluu waxay dhaheen saxaabadu yaa rasuul allah rasuulka ilah naraaka waxaanu ku aragnaa qad shibta inaad cirowday baanu u aragnaa oo ishanadu qabanaysa qaala wuxuu ihi qad shayabatnii huudun wa akhwaatuha xadiidka horen soo maray mooye waa ariiqi waa riwaaya kalo isla xadiidka ah oo n ku yimid can abi isxaaq asabiici can abi juxayfa marka wali madaaruhu madaar xadii wa cala abi madaar marka la maga dalabadu ina in badan madaaru lxadiid xadiidku haddaan laisku khilaafin oo riwaayadku aysan barin madaar baa meesha ma yaal madaarku qad yaku rasuulku ila inuu madaaru xadiis noqda laga yaabaa saxaabigaa madaaru xadiis noqon kara xadidku ninku ku dul wareegayo taabicigaa noqon kara madaaru xadiis taabicu taabiciga ilaa aakhiri saaca bu madaarku madaar waa maxay hadduu xadiidku sheekh ka intishaaro laba arday iyo saddex iyo afar iyo shan ka badan baa meel iskugu imanaysa idan waxaan lenahay madaaru xadiidi waa calaa abi isxaaq liannu intaasoo arday baa xadidka ka qaatay ibnu cabaas baa xadiid wariyey shan taabici baa ka qaatay madaaru xadiidi man waa ibnu cabaas xadidku wuxuu ku dul wareegaya ila nin walba intu soo abtirsado iyo wuxuu kusoo shubahayaahe ibnu cabaas haddii xadiidku nabi maxamed saxaabi bese uu ka wariyo saxaabigana uu kasii qaatay nin kale ka qaatay madaar meesha ma yaalo nin nin weey laakiin marka nabi maxamed xadidka ay ka wariyaan shan saxaaba ama afar ama lix ama toban ka wari waa madaaru xadiid waa calaa rasul lah sal slam leanno labaatan arday soddon arday baa meeshan ku kurmaysa darni iskugu imanaysa marba hadduu xadiidku can shaykin ka intishaaro sheekha nabi maxamed ha noqdo ama saxaabiga ha noqdo ama taabici ha noqdo ilaa aakhirihi waxaan leenahay madaaru xadiid waa ala fulan waa ninka laiskugu imanayo ee laga intishaarayo laga fulaayo ninkaasaa madaaru xadid la yidhahdaa riwaayadu hadday isku khilaafaan marka markaad ogaato in riwaayadu ida intasharat riwaaya ida tacadadat riwaaya waxaad fiirin nin walba xadiidkiisu ma asaxay riwaayadiisu ma asaxay ama ma sugan tahay xusnan aw sixatan wixii aan markaasuna waa iska tuuri inti kale noqonaysa ikhtilaafu ruwaat hadday markaa iskhilaafaan baad kala tarjiixin ood kala xoojin hadday iswaafaqaan oo iskhilaafinna waa xadiidkii farabatay uruq mutacadida yuqawi bacduhaa bacdan madaarka waxaa looga jeedaa waa axadka xadiidku ka intishaaray ee uu ka tacaduday riwaayaatku ay ka tacadudeen markaas waxaan oga jeednaa weli madaarkii baa taaganoo abu isxaaq asabiici unba bay weli maraysaa asaga hadaayana can cikrima ka warinaya haddana can abi eh, juxayfa wahab un ka warinaya waa isla ariiqii iyo isla madaarkiiba xadiidku maraya qaaluu ya rasuul allah naraaka qad shibta qaala qad shayabatnii hudun waahwaatuha marka sidaasaa loo jeedaa saa darteed baa tirmidi sheekhiisii bukhaari buu weydiiyey ariiqan dambe ariiqan dambe abi juxayfa maraya iyo kaa hor ibn cabaas keebaa xoog bad ayuhuma asaxu buu ku yidhi bukhaari wuxuu hi dacnii andur fiihi iikaadi tirmidi haydadejinni bal aan fiirsaday wuxuu hi tirmidi walam yaqdi fiihi bishayin bukhaari hawshan iga rid baan idhi wuxuuna yidhi iikaada aan dhugtoon si fiican oga fikira muusan xukumin riwaayada hore miyaa xoog badan mise ta dambe bukhaari baa ka gaabsaday howluu bukhaari ka gaabsanaya hawshu sahlana baad garanaysa walam yaqdi fiihi bishayin lix boqol lixdan iyo shan raqamka xadiidka cilm alkabiir litirmid ood uga laaban ugu laaban kartaa warkii horena soo sheegna ku jira sanadkan iiraabka lagu sheegay buu kamid yahay iiraabka lagu sheegay buu ka mid yahay ariiqan ariiq labaadna inuu yimaadaa laga yaaba saddexaadna inuu yimaadaa laga yaaba oon akhir kitaab ku yimaado xadaثna cali bn xujr ibn yas الsacdi waa shaykh الbukhaari وmuslim wالtirmidi والنasaaئي qaala anba'na شhucayb bnu صafwan waa nin ضaciif ah maqbul buu xaafidku taqriibka leeyahay maqbul wuxuu oga jeedaa layn اxadiiث ma lam yutaabac xaafidku fulan waa maqbul ma aha maqbul riwaaya wuxuu oga jeedaa ninkaani waa nin ضaciif ah haddii la mutaabaceeyana uu xadiidkiisu xoog badnaanayo ama shaahidi wax noocaasa uu helo maqbul waxaan oga jeeda waa ضaciif ma lam yutaabac layn اxadiiثi ma lam yutaabac waa اصطilaax khaasa fi taqrib fi taqrib التahdiib عن cabd الملك بن عmayr عan إyaad بن لqيd العijلي عan abi rثmةa التaymi taymi الribaab ninkan abirithma magaciisu wuu iman doonaa oo imaamkaa ka hadli doonaa ee rifaaca ibnu yasribi baa la yihahda ataymi laakiin taymi ribaab waa ixtiraaj can taymi quraish laba taym baa jirta taymi quraish niman taymiyiin loo jeedo qurash qurashiyiin ahaa oo abubakar ka mid yahay abubakr waa taymi talx ibnu cubaydillahi waa taymi marka taymu quraish iyo taymu bakar baa jira bin wail marka taymu ribaab baa nimanka la yihahdaa oo lagu qaydaa taym ribaab hadii la waa qabiila iyo qoys ka dhashay qabiilkii banaanle ee reer bakar lo odhan jiray bani bakar ee ma aha taymkii reer qureysheed ixtiraaskaas ujeeda imaamku can abi ritmata taymi abi ritmihii reer bani taym ahaa abi ritmana magaciisu rifaaca lahaa ibnu yasrib uu iman doonaa magaciisu oo sheekhaa sheegi doonaba taymi ribaab taymigu waa maxay waa taymkii reer ribaab min aribi ribiguna waa dhitada ama burcadka waxa utaqaanaan oo kale ayaa la yihahdaa asalkiisu qaala wuxuu hi ataytu nabiya saxaabiga nabigaan u imid sala allahu alay wasalam wamaci ibnun lii wamaci ibnun lii anoo wiil aan dhalay uu ila socdo baa nabigu u imid qaala wuxuu ihi saxaabiga abirihmaan fa uriituhu nabigu waa lay tusay nabigaa li ma aqoonin marka wakaasa nabiga oo meel socda faqultu waxaan lamaa ra'aytu nabigu markaan arkay y waxaan idhi hada nabiy اllah kani waa nabiga ilaahay yani markaan indhaha saarayba haybadiisii iyo qaabka laygu tilmaami jiray iyo wixii iga soo gaari jiray baa iga muuqday isagaa marka go oo hada nabiy اllah naftiisu u waramahaya isagaa istasdiiqinhaya isagaa wax isu sheegahaya waa macno la mari la maray wey imana waxay leeyihin wiilkiisi bu usheegahaya ile wiilkiisi baa la socday aaba waa ka nabiga ilaahay marka oo faqultu lama eh, lamaa ra'aytuhu Eh, faqultu libni lamaa ra'aytuhu markay noqonaysa wiilkaygu waxaan ku idhi markaan nabiga arko lay tusay hada nabiy llah labada macnaba culumadu way tilmaamaan wa calayhi thawbaani akdara laba maroo cagaaranna waa qabaa maryaha cagaaranna waa dharkii jannada hadee jannada dhar cagaar laga xidhaaye walahu shacarun timuu nabigu lahaa qad calaahu uu ka sara maray ashaybu ciro tim ciro waa nabigu waa lahaa wa shaybuhu ciradiisuna axmar waa guduudnayd oo waa la cilaamay ciro guduudan bay ahayd xadiidka marka isagu marka waxaad moodaa daahirkiisu inuu ka hor imanayo axaadiiii horena soo mara xadidka ibni cumar ibni anas iyo keyrkoodba tima ay eh, ka sara mareen eh, ciro waa tima si fiican u ayib nimanna marka calaahu calaa waxay leeyiin laysa calaa asliha ilan calaa halabay ku timaadaa iyo agariyay ku timaadaa sideeduba ee macnaheeda asalka ah isticlaaga marka laga soo tago waxa halabay ku timaada idan ciradu maysan ka qaayam noqonine cirun baa ka muuqanaysa marka loo kuugala nabiga loo dhawaadana la arkaayo ciradaasoo nabiga waliba cilaan yar u marin jiray oo weliba markuu basaasan yahay ah walahu shacrun qad calaahu uu ka sara maray ama uu ka muuqanayo ashaybu ciraa ka muuqanaysa wa shaybuhu axmar ay mukhadabun wey makhduub buu ahaa waa la cilaami buu ujeedaa almuhim شhucayb بن safwaan oo nin ضaciif ah ayaa sanadkan xadiidkan la yimid laakiin waa la mataaciyo jrir jariir بn xaazim iyo cinda darimi iyo abu cawaana cinda cabdالlah بn aحmed jamaaca mutaabacaysa hushaim bashiir aلsulami aw الsaluli rag badan baa marka mutaabaceeyey marka xadiidku xasan buu noqonaya calى aqali taqdiir haddii kale bilmutaabacaat صaxiix buu noqonaya marka in lagu xambaaro macnahaas oo taqdiirkii saxaabiga abiixisme aha ayaa sidaa noqday ragga laakiin nabiga u kuurgalay in badan laazimay ee yaqaanay ayaa tilmaanta kaga wanaagsana laakiin asagu ishiisu intay qabatay nabigu madaxiisi ciroobay buu arkahayey xadaana axmed manic albaqawi saaxib اlmusnad abu jacfar albaqawi qaala xadaana waa shaykhu man shaykhu ljamaca qaala xadaanaa surayj ibnu nucmaan qaala xadaanaa xamaad ibnu salma can simaak ibnu xar qaala qiila lijaami bn samr waxaa lagu yihi akaana fii ra'si rasuuli llaahi shaybun akaana ma aha fii ra'si rasuulilah madaxi nabi maxamed ma ku yaaleen shaybun wax ciraa ku taallay qaala wuxuu lam yakun ma ahayn fii ra'si rasuuli illaahi sala allahu alayh ali wasalam shaybun wax cira ilaa shacaraatun tima yar mooye ilaa shacaraatun nakiradu waa litaqliil iyo tanwiintu waa litaqliil waadaa odhanaya ilaa shacaraatun ay shucayraatun bay la macno bay la macno tahay riwaayad baana ku yimid macnaha asaga aba ilaa shacaraatun tima yar mooye oo fii mafriqi ra'sihi madaxiisa sheeadtimo ku kala baxaa tim meesha tim aragteen halkan ka kala hormadaan bartanka ah meeshaasaa mafriq la yidhahdaa kala baxa timaha ama sheexada timaha meesha ku kala sheexeeyaan qaybna ay gadaal u dhacdo qaybna horay ay soo aado ama meesha timuhu ka wareegsanaanaad mooda in lagu ururiyay kala dhacaan garaangirba intay noqdaan oo wareegaan aa meesha madax laga bilaaba laga unkay dhihi jireen wadaaduhi meesha ayada ilaa shacraatun tima yar mooyeen ku yaalay fii mafriqi ra'sihi madaxiisa sheexdiisa ama bartankiisa ama kala bixiisa ida dahana markuu subkado oo madaxa uu subkana waraahunna waxaa asturi jiroo qari jira cirada ayada ah adduhnu subagaa qarinay nabigu hadduu subkado sariidaysto ciradii yarayd subagaaba qarinba waaraahunna waxaa asturayay oo qarinayay adduhnu subaga marka tima yarbay ciro yar bay ahayd sidaa marka uu jaabir iyo anas iyo ibnu cumar iyo tilmaameen bay riwaayadku u badan yihiin inkastoo taqdiirka uu iskhilaafayo hadda abiritma qaab usoo tilmaamay baabu maa jaءa fii khidaabi rasuuli الlah wuxuu ku yimid cilaankii nabi maxamed marka wuxuu ka soo hadlay munaasabada baabka nabigu inuu ciroobay inuusan ciroobin hadduu ciroobay maxaa ka ciroobay waa soo dhamaatay hadda cidaadnagu ma cilaami jiray waa baab munaasab ah buu ku xujiyey imaamku aimadu munaasabada iyagoo niyada ku haya wax qorahayaan munaasabadii iyagoo niyada ku hayay qorahayaan marka xifdigooda xifdu musiibo ah baab bay dhigahayaan baabka hore cilaaqadu laleeyahay u muuqataa laakiin ku odhan mahayaan baabkan yunaasib albaab asaabiq fii kada hagaa iskaga xidhanya hawlahaas waa hawlihii mutaakhiriinta warbadnidoodii iyo wax dabagalkoodii iyo qodqodkoodii wey ama ragga waaweyn ayagu xikmada maskaxda ugu jirta unbay ku qorayaan alimaam muslim kitaabku yeedhiyey min bidaaya ilaa nihaya wax baaba uma samayn wax baaba walaa kitaab laakiin hadda ninku u baahda wuxuu kitaabka u tartiibsan sida u qoran yahay waxba lagama bedeli wadaaduu abwaab ku dul qortay kitaabu iimaan buu dhamayn dahaaro dhamayn salaad buu dhamayn soom buu dhamayn zak buu dhamayn axaadiisteedii kitaabna kuu sheegi maayo baabna ku odhan maayo wixii axaadiida ku saabsanaa dahaaradu halmar sardinaya iyadoo weliba isdaba taalla oo biyiibu ka hadlay haddana weysadii bu ka hadlay saas u wada tayamamkii masxigii u wadaya wadaadihii dambe yimi u infiriyeen intan waa maxay kusaabsan tahay dahaaro kitaabu tahaara baaba kada ku dul qortay haddana ka kitaabu sala baaba kada ayaa ku qortay imaam muslim abwaab ma samaynin waxaada laga niqaashaa amau kitaab waa wey qoray oo kitaabu liimaan o kantu yidha uu sii daayey haddana kitaab eh, mxuu aha asala uu sii daayey kutubta hadda iyo abwaabtaba tabwiibka iyo kutubtaba inay iska leeyiin culimadii dambaa loo badan yahay qurtubi iyo nawowi iyo raggaasaa ku qortay meesha hawlahaas ama ayago aimada kale abwaab bay sameeyeen ninka noocaasa xadiista wuxuu u ratibayaa si daqiiqa ah oo bukhaari xadiis u ratibin buu ratibayaa marka awoodooday kamid tahay hawlahana hawlay raacan jireen ayagu ay ku waktigooda o dhan ku bixiyeen buu ah marka in baabu shayd la daba dhiga baab lkhidaab waa munaasaba daahira jiddan baabu ma jaءa fi khidaabi rasuuli الlah cilaankii nabi maxamed wuxuu ku yimid xadaثana axmed manic albagawi abu jacfar qala xadaثana hushaym ibn bashiir qala xadaثana cabdاlmalik ibn cumayr can iyaad ibn laqiid alcijli qala akhbaranii abu ritma ataymi oo hadda aynu soo marayna saxaabigii qaala wuxu uhi ataytu annabiya sal lay slam nabigaan u imid maca anoo wiil aan dhalay uu ila socdo yaro markaa aan weynayn faqaala nabig wuxu ibnuka haada kan ma wiilkaadiba kan ma dhalay faqultu nacam nabi allow haa anaa dhalay ashhadu bihi waana ictiraafsan dhalay bu waan qirahaya marag baan inaan dhalay wiil aada uga eg buu ahaa aabihiibu aada uga ekaa nuska ibqa alasli buu ahaa koobi buu ahaa marka wuxuu nabi allow anaa dhalay waana qirsan dhalay bu ila ilmo ree abtigii raaco hooyadu u ekaadaa jira ilmana aabbihiiba u ekaadaa mid ekaashihiisu ay iska dhexdhexaad taha jira nina waxaad dhig waa maxay show koobi baa laga saaray ila koobigaa qayb qayb <laughs> asli ah midna waxaa weeye marka wiilku aad ba aabbihi uga ekaa abuuritmo aad uga ekaa faqultu waaa nacamnaba allow nacamna waa taqaanaa waa taqriir limaa qablahu nafyan o ibaat wixii ka horreeyay sugtaa ama nafyi ha noqdo ama ibaat ha noqdo sida raajaxa ashhadu bihi waa qiraya bصiqaةi فicl mdaaric ashhad bihi ay actarif bihi uqir bihi culum waay le me waa ficl amri o ashid bihi nab igama raati kac inaan dhala nab allo anu waaban hubalaaye nabi allo adun igama raati kac ashid bihi yani labada macnaba waa la sheegaa ashhadu iyo ashhid ama ishhadna niman baa odhanaya ashhad niman baa odhanaya laakin ashhadudaa loo badan yahay actarifu bihi waa uqiru sida ii xarakaysan aniga sidaas weeye yani nabaalow anaa dhalay wiilka waana qirsan inaan dhala weeyey riwaayadii sunanka ku timidna wuxuu sidaa u yidhi aad ba u ekaa nabigu wuu qoslay markuu sidaa yidhi xadiku kasoo gaabsaday nabigu waa qoslay fatabasma rasuul odaygu mogta wiilka dhalaa ku fillay odaygu wuxuu yihi wiilka dhalay waana qirsanay nabi allow actarif ama nabi allow iga maraati kac inaan dhalay nabigu markua ku qoslay qaana wuxuu laa yajni calayka walaa tajni calay laa yajni calayka dhibkiisu adiga lagu qabsan maayo walaa tajni calayhi dhibkaaduna asaga loo qabsan maayo macnuhu waa inta aljinaaya waa dhibka iyo jariimada jariimada asagu uu geysto dembiga adiga laguma haysta wy midda adugu aad geystin wiilka loo dili maayo alqaacida aljaahiliya ahayd aana in adeer u dhinta ama nin in adeerkii baa loo dila ahayd u nabigu baabiinhaya walaa taziru waasiratun wisra ukra bay xadiidku la macno yahay laa tajni laa laa yajni calayka dhiboo isaguu geysta adiga laguu dili mahayo wy ama dembi oo isagu gala adiga dembi lagaaga dhigi mahayo mid adugu aada gashana isaga looga dhigi mahayo dembi amaa masalada caaqilada oo magta tolku inuu isla bixiya jinaaya ma ah waa min baab almuwaasaat wa alqaraabaat wاlixsaan weeyaan xadiidku marka cumuumkiisa iyo aayadda cumuumkeeda wax laga soo reebaya lama arko walaa taziru waasiratun wasra ukhraa inahu laa yajni calayka walaa tajni caleyh waa waa caam maxfuuda wey caam maxfuuda weeye ayib kadib fuqahadu marka laba arrimo ay ka hadlaan oo caaqilada tolku ninka khaطan wax u dila kama wax u dila magtiisa tolkaa bixiya xadiidkana wuxuu yidhi wiil iyo aabbihii laisu qaban mahayo dhibay geysteen haddaba wiilkii khaطan wax u dilay ama aabbihii khaطan wax u dilay ama walaalkii khaطan wax u dilay magtiisu tolka muxuu u qaadahaya jinaaye maanan qaadin waxaan kaalmaynayna ninkan khaطan waxuu uga dhacay ruux muslima oo dhiig ugu dhacay khaطan min gayri camdin wey xooluhuna waa ku badan yihiin dembi iyo ifmina looga qori maayo laakiin damaan iyo diyo iyo dandhow dadkii wiilka laga dilay loo celinhayo baab اlmuwaasaat wاlixsaan weeyaan wasilaة اlqaraabaat ee baab اljinaaya ma aha jariime aan galay ma jirto ninkan jariime iyo dembi uu galayna ma jire khata dhacay gafkii baan simaynaa dhib soo kordhay baan wax ka qabanaynaa ixsaan iyo cadli diimeed weeye waa meeshuu odhan jiray nin mutakalima usuuli aba wuxuu yihi shareecada nebi maxamed kuluhaa waa cadlun ila fi hadi اmasأala faina fiiha jawra alimaam alciz bn cabdisalaam fii qawaacid اlaxkaam ba wuxuu yihi haddii la dii lahaa markay dibnihiisa inta ay ka soo baxday lakaana iczaadan lislaam waidaana lilkufri wa ahlihi ninkii markuu yihi bu shareecada nebi maxamed waa cadl kuluhaa ila fi masأala alcaaqila intaan markuu yidhi haddii la dii lahaa buu ihi zindiiq murtada weeye lakaana cizaة lislaam waihaanata likufri waahlihi hawshaa hawl adag wey shareecada nabi maxamed baa jawr ku jira iyo diinta islaamkaan cadli ahayn ninkay ka soo baxdo waa in loo xiiro zindiiq wey zandaqo qarsanhay hawsha ayada halis wey wadaadkaa jahmiga eh alcilmi cabdisalaam ee ku odhanaya waman qatala nabiya min alambiyaai lam yakfur liqatli linabiy wainama listikfaafi biاlambiyaa nabi maxamed ninkii dila gaal ma aha kaafir ma aha kuna gaaloobi mahaya dilka nabiga ee wuxuu ku gaaloobi istikfaafka nabiga uu isquursaday muxuu rabaa inuu celiyo manaad kufri watakfiir ictiqaad buu raba inuu celiyo ila dilku waa fal eh. acmaasha jawaarixna gaalnimo ma noqonto cinda alcashaacira waad ogtihi si marka qaacidadii jahmiyada iyo tamashcurka ay u shaqayso waa inuu ka leexdo oo uu yidhaahdo qalbiguu nabiga ka istikfaafay ninkii noocaasa wuxuu ku leeyahy man qaala ana fi shariicati jawra low qutila cinda mxuu ahaay maqaalatihi tilka lakaana iczaadan lislaami waidaanan likufri wa hmm. aan dhamaysto hadalka warkaa war munaasaba wey baryahan dambana waa badan yahay masaladaa marka ma aha masalatu mxuu ahaayey aljinaaya wاljariima akhdu اljariima ama taxamul اljariima ama ma aha imiya waa maxay waa ruux muslima oo khada wax u gaadhay xoolihiin aan iska bixin karin dhibna soo gaadhay in la caawiyo muslim baahan soomaanan caawineen mid qaawan baan caawinayna mid dhiban baanu caawinaynaa idan muslim dhib gaadhay baynu caawin mag laga rabo dilka dadkii hawlahan oo kale waa baab axkaam alwadciya weeye khaa iyo camdi waa isku mid marba haddaad dhiig khaa u disho u daadiso ama camda laba gooraba waa lagaa rabaa wax mag la yidhaahdo waa marka hadii lagu haddii ama lagu khasaasanay markay camdiga tahay marka sahwiga iyo camdiga iyo jahliga iyo hawlaha ma dhaca ruuxu haddaad jahl udif waxaa wey magtun baa lagaa qaadi lagu dayn maayo hawlaha iyada waa axkaam wadciya wey lanna waa mucalaqa biasbaab bigada الnadari can jahli اmukalafi wa khaطaئihi wa camdihi wa qasdihi wa cadami qasdihi habeen mid adoo lugaynhaya dad bakeeri ku taranturdoodla adoo u jabo lacagtigan baa lagu dhihi ma arkin aday kuu taalla bakeeri caw dhuumad baho mid cadow dhalow ahaa aday kuu taalla waa lagaa qaaday amwaashi waxbaa noocaas waxaa weeye eh, ilmo yar hadduu hadda nin dilo oon mukalaf ahayn magtaa laga qaadi ruux waalanoo majnuun ah oo waalan tal ah hadduu toori kuli ku dilo mag laga rabaa majnuunka yaa bixin xoolihiisi baa laga qaada tolkaa bixinaya weligiis iyo aabbiiyo qaraabadii baa bixin waxaa dhici hawl dhacda hawshaasi ma aha marka isma laazimaan imigu iyo diyadu adoon aafim ahayn ayaa diyada kugu waajibi adoon mukalaf ahayn baa diya lagaa rabaa marka qadiyadda horta adi ma aha qadiya e mxuu ahaa jariime la qaaday imi la qaaday ma ahe eh, waa min almuwaasaati eh, mxuu ahaay wasiilat alqaraabaat waana nooc min alcadli ah maslada labaad ee marka lasoo tuuro marka la maraya xadiidka xadidka lamidka waa xadiidkii cimraan ibn xusein fii saxiixi muslim ee ku saabsanaa niman nin ree bani cuqayl ah mise ree bani caqiil buu ahaa ayay saxaabadu soo qabteen nin bay soo qabteen hal wata saabiqat alxaaj la odhan jiray wata ree hakiif iyo saxaabadaa isku dhacay oo colloobay marka ree hakiif baa laba saxaabi qafashay saxaaban baxdo markay aad ree wax kasoo gullaafataan ama kasoo gullaafataan kadibna waxay heleen nin hal dheerayso hashawaagi dambe la baxday muxuu ahaa qaswa ee dheerayn jirtay wata iswar baa laga qabto waa lasoo qabtay yaa tahay reer bani caqiil baan ahay bani caqiilkaada ma naqaanayna kembal asagii hashiba madiina la keenay masaajidka baa lagu xidhay hashina waa la fafshay wuxuu hi nabi maxamed maxamedo maxaa la iisoo qabtay bima akhadtani wa akhadta saabiqat alxaaj maxaan anugu eeday ooaan laga soo qabtay buui hashii xujaajta ka hormari jirtay ama intay hortood tagto soo noqon jirtay aan ku shaqaysan jira dheeran jirtayna aada u qaadatay nebi maxamedo markaasuu nabigu wuxuu hi bijariirati xulafaaika min min haqiif bijariirati xulafaa'ika min thaqiif ree bani caqiil ama cuqayl iyo ree haqiif baa xulafo isku gaashaanbuursi ah waa isku jeeg haddaan jeelkaa colownay adna aad jeelkaadi ka beri noqon way isku baabaatiin wey annagii reer caqil dagaal lagama dhexeeyo laakiin reer haqiif baan dagaalanay ree haqiif nimanka la xulafadan ahee wayna la dagaalamay marka waxaa laguu soo qabtay ood u dhiman hashanaan loo dhici haddaanan rabbi ku badbaadinin in xulafadaadii dagaal laga dhexeeyo haadihi waa xukum siyaasi sharci a ah wey xukum muhiim jiddan a wey markaasuu yihi masaasa warkii marka uu garanaya curfiga carbeed iyo curfiga bini aadamka inuu yahay xaliifku waa xaliifkiisa udh xaliifu اlqawmi minhum mawla اlqawmi minhum ibnu binti اlqawmi minhum hawlahaas man kaara sawaada qawmi fahuwa minhum xadii daciifa ku laakiin duruq badan iyo shawaahid fara badan leh almuhim markuu hawsha arkay bu inii muslim hadday sidaa tahay anu muslim baan ahay bu <laughs> nabigu wuxuu i low qultaha wa anta tamliku e, amraka e, mxuu ahay aflaxta kula falaax haddaad odhan lahayd adoo madaxa banaan lagu soo qabno xidhnayn oon asiir maxbuusa ahayn aad muslim baan ahay waan aqbali lahay islaamkaada nabigu waa ka dhaqaaqay maxamedow gaaja ay hayse raashin hala isiyo waan baahanay hala y waan oomana hala waraabiyo nabig wuxu uhi haadihi xaajatuka war siiyo raashin siiya islaamkiisu inuusan aqbalin bay xufaad ka fahmayeen hawsha iyada xadiidka marka waa mushkil waxaa laisku ogaa ruux islaam un ku hadlay ini muslimun yihaahda in laga aqbalo nin ansaana ku islaam ajidunii kaarihan aslim wain kunta kaarihan urshahaadad ku dhawaaq sabana sabana niman yiba nabigu i maaa loo laayay oo khaalid dhagaha u ka raacay nin la inii muslimu nabigu diiday inuu ka dhagaysto ale waxay dhaheen gaalnimo gooni ah oo nabigu ninkan ku ogaaday ayaa jirta waa xaalad khaasa ah, qadiya mucayana wey nimanka warkooda waa fiican ma xumo nabigu mararka qaarkood yabni alaxkaama cala wa cala alghaybiya yarayn daahirka iyo haalibkana muxuu ahaa albinaa cala daahir niman halkaasay la mareen shaafici wuxuu yidhi haddii adoo lagu soo qabta aada islaamto oo bacda alasri aada islaamto waxaaba banaan inaan tolkaa dib kugu celino ma saxaabis kugu soo furano waa in kunta muslima shaafici asagu halkaasuu la maray niman nuxul islaamkan lama aqbalin lanno qaraa-in daahira meesha taallay xukunkuna waa mabni cala aahir huna qaraa-in daahira ninkan cadow ilaahay buu ahaa xaliif min xulafaai haqiifna waa ahaa waan soo qabanay waan xidhnay inta la soo waday intaa la xidhay inii muslim ma lahay markay hawsha kulaatay inii muslim maxay tahay niman waxay leeyiin halkaas adu dagaal badan baa ka tahay waxaa iga khuseeya walaa taziru waasiratan wisra ukra iyo inahu laa yجنi عalayka walaa تجنi عalay qaacidada xadiidkaasi ma ka hor iman mise may hor imanay لأنa xaliifa الqowmi waa isku baab asaga lsaa mجrim ah limaada lam yatabarأ markaad ogaato anagii reer taqib inaan dagaalanay maxaad u dhihi haddaan reer bani caqiilnahay tabara'naa min xilfina xilfigii iyo gaashaan iyo jeelkaan lalahayn reer taqiif waan ka beri noqonay muslimiin anagu dagaalka kuma jiro sidaa darteed dunida waxa dagaal ka socdo dhan inta isku jeela waa isku baab inta isku jeela isku gaashaanbuursi ah waa isku baab naata iyo waarsa iyo carabahooda iyo wixii la socdoo dhan isku jeel weeye kuwaa meesha la mariyaa la marin ninkii reer bani caqiile iska socday meeshuu suubanuhu mariyey xagee buu mariyey jidkii reer haqiif buu mariyey kadib nabig xusam hashi baa laga reebay waa haniimo hashi waa laga reebay asaga waa la qaaday waxaa la yidhi reer haqiif oo labada saxaabiyaad naga haysataan soo daaya waxaan idiin sii daynaynaa ninka xaliifkiina ahaayo jeelkiina ahaaye isbahaysigiina ku jire ree caqli ninkii baa la kaxeeyey laba saxaabi baa lagu soo furtay asagana waa la celiyey tolkiibuu ku laabtay hashina haniimo waa waa la dhigay nebi maxamed baa ku xajii jira oo geela ka badin jirtay xalaal xalaal dhasho wey ninkii saakida xalaal ma ahayna casarkanuu gaaloobahayaa qoraxdoon dhicin buu gaalooba iska ilaaliya hashaa nabigu banaystay ee ku xajiyey ee qiimaha badnayd xalaal maaha nabigu xoog buu ku qaatay iyo hadda daradan xumaanba ku qaatay idinkoo xumaado weyn baad ka baxaysaan adka iska ilaali hawsha ayada ah xadiidkaa marka fuqahaadii dambe makaarida waxay u daliishadeen qabaa'ilka marka diinka la gaadhsiinayo ama shareecada lagu dabaqahayo haddii qabaa'ilkii qabiilla kula dagaalamo midna uu diinka qaato soo dhaweeyo xaggana ay xulafo kuwa la yihiin ay ka beri noqon waayaan isku xugum wey mooryaantay qutacu uruqa aan caydhsanayno ninka qariya soo dhaweeya waa ku baab riddada iyo kufriga inta isku raacday isku jeelka waa isku baab idan ninka xaliifka waxaa loo dili biimi hayrihi ma ahe laftigiisaa mujrim ah ila xilfi baad la tahay xilfiguna waa icaano markaad laba eh, lix jeel lix sbayse aad tihiin aniguna keligii maclaan taaganayso hawl culus maaha haddii uu xilfi kaa go oo mid kale kaa go oo garab kale kaa baxo oon keligaa ishelno meel baan ku saarahaya laakiin alaabta aad wadato ee waxaan kugu rakiban iyo hawlahan aa dhib keenahay remoryadan marka xilfigu sidiisu u yahay marka haddii xaliifkeeda uu mujrim noqdo ood ka beri noqon weydo isku baab wey marka eh, labadaa masala lasoo isaariya marka la marahayo walaa taziru waasiratu wisra ukraa iyo xadiidkan asaga labaduna midna waaba mujrim bixilfihi bacda maa lam yatabara asagoon ka beri noqon maadaama ogaa inuu xaliifkiisu mujrim yahay ayib haddii ninkii dembiga meesha lagu samayn fadhiyey asagoo inkiri kara inkiri waayey ama ka kici waayey la ictibaariyey inuu aasim caasi yahay la ictibaariyey ninkii xaliifka kabasi daran way hawsha iyadaa ama qadiyada diyة اkhaطأ iyadu ma aha min baab alm wala اjanima waa min baab alixsaan wasilaة اqaraaba waxaa weyaan wاlicaana lilmuslimiin qaala wuxu hi saxaababa rimta ahaa wa ra'aytu shayba waxaan arkay ciradii nabi maxamed oo axmara guduudan wara'aytu shayba xaala kwni axmara xaakim waxaa ku yimi isag mustafiisa wa shaybu axmar makhduum bاlxinaa'i aa sugan waxay yidhaahdeen ana nabiya lam yabluq shay bay sheegeen buuri xadiidkan wuxuu sheegay in nabigu curoobay ziyaadatu lxaafidna waa maqbuula saxaabadu marka saxaabigan ziyaado kordhiyey marka wuxuu leya waa in laisku fasiray imaamu tirmi wuxuu leeya saxaabada hore tiri nabigu ma ciroobin waxay u jeeda ciro la sheegoo baan ma jirin saxaabiganna ciraa jirtay idan waa la jamcin buu leeyahay wa abu rimta ismuhu rifaaca ibnu yathribi ataymi baa la yidhaahdaa sidaasuu ujeedaa xusnigana wuxuu ujeeda waa xusnigii xusnigii istilaaxigaa ma aha min xayu sanad ooma jeedo ee min xayu lmacnaa bu ujeedaa xusni lugawiga ah kii xusni lugawi la ohan jiray wy xadaanaa sufyaan bn wakiic qaala xadaanaa abi wakiic ibn jaraax الرؤاسي عن شريك بن عبد الله بن أبي شريك النخعي عن عثمان بن موهب قال سئل أبو هريرة أبو هريرة waxaa la weydiiyey hal khadba rasuul الlah rasuulka ma cilaamay ra'sahu baa loo jeedaa qaala nacam haa buu hi qaala abu ciisa warawى abu cawaana abu cawaana wuxuu wariyey wضax بn cabd لlah اlyashkuri hada الxadiiثu wariyaa can cuثmaan بn cabd لlahi بn mwhab faqaala can umi slmة idan hadda waxaa ishaya shariik iyo abu cawaana shariik ibn cabdillaah annakhaci alkufi alqaadi saduuqun say lxafd wuxuu yihi can cumaan ibni mwhab wuxuuna ka dhigay xadiidka min xadiii abi hurayra axaabiylxadii wuuu ka dhigay abi hurayra abu cawaana wadax ibn cabdillahi lshkurin wuxuu ka dhigay xadiidka saxaabigiisu wuxuu ka dhigay uma salama oo ujeedaan soo maaha waa isku sheikh cumaan ibn cabdillahi ibn mwhab bay ka wada kilaahuma yarwi can shaykhin waaxid lakin ikhtalafa fi saxaabi xadii xadiidka saxaabigiisa isku khilaafeen abu cawaanana hadee shariif iyo kayrkii fooda ma gelin karaan ooma dhawaan karaan toban shariik lamid ah toban inuu shariik la eg baan u dhawaan karin marka waaa maxfuudku waa ah maxay alxadiiu waa min xadiii umi salma la min xadiii abi hurayra faqaala wuxuu yihi can umi salma umi salma yani umu salma la weydiiyey hal khadaba rasuul اlah nabigu ma cilaamay ciradiisii yarayd nacam weeye waa cilaamay saasaa loo jeedaa iyadoo sidaa tahay haddana abu cawaana waxaa kaloo mutaabiciya abi isxaaq abi isxaaq baa mutaabiceeyey can cumaan cinda ismaaciili fi mucjami fii mustakraj ala saxiix الbukhaari siduu xaafidku tilmaamay fatxubaariga raqamka xadidka markuu sharxaya sideed shan kun sideed boqol sagaashan iyo sideed xada marka xadiid sugan weeye isaguna xadiidkan dacfiga ku jira sufyaan bn wakiic waxba yeeli maayo xadiidku oo duruqda kale uu leeyahay adiidku markaa xasan ku yahay inuu nabigu cilaameen hadday haddaynu soo marin xadiid badan baynu soo maray matnigu matni sugan wey sanadku daciifba ha noqdo hadda min ariiqi min jihati sufyan bn wakiic aba ka daciife matni ahaan waa sugan yahay xadaثana ibrahim bn haarun albalki shayku tirmidi fi الshamaa'il والنسائي نسائي iyo تrmdي keliyu sheekh u yahay wadaadkan ibrahim بن haruن البلkي ah qاala وxu uhi imaamkaasi أنbأna النضر بن زurاaرة الذhلي ضaعيiف إlا في riواaيaةi qتayبة بن سعيid canه waa nin ضaciifa asagu mastuur الxaal buu xaafid kasoo yidhaahdaa mastuur الxaal hadii la yihahda waa nin majhuul cadaalة ah cadaaladtan laga warqabin cayntiisa waa la yaqaanaa oo waa نضر بن زurاaرة الذhلي waa nin macruufa min جihaة الcayn والنسب laakiin cadaaladiisaa jahaala kaga sugay marka mastuurulxaal ba xafid ku gabagabeeyey laakiin niman bale waa macruuf weeye waa nin daciif ah laakiin qutaybat bnu saciid hadduu wax ka wariyo arday qutayba noqdo riwaayaatu qutaybat bnu saciid can annadr ibni zurar aلduhli waa mustaqiima qawiya qutayba hawlahaba caan bu ku yahay shuyuukhda intiqaaba ku sameeya xataa riwaayatu qutayba can cabdillah bn layca la xoojiyaa rag badan oo qutayba uu ku badbaado ay ku badbaaday baa jira qutayba nin culus buu ahaa marka waa daciif baan leenahay nadr ibn zurara aلduhli ضaciifu ila fi riwaayati qutaybata bnu saciid canhu mooyeene ibn xibbaan baana sidaa sheegay an abi janaab abi janaab alkalbi daciif wey ninkana kasii liita ninka hore abi janaab wasmuhu yaxya ibn abi xaya alkalbi abu janaab waa nin daciifa can iyaad ibn laqid alcijli can jahdama layla ba magaceeda jahdama magaceed loha nabigaa ka bedelay oo layla lagu laha sacdalka bila gabar yahay can iljahdama saxaabiyo wey can iljahdama layla imraat imra'ati bashiir ibn اlkhasaasiya bashiir laftirkiisu waa inaga sunanka ku maray zaxmi baa la odhan jiray magacaabaa nabigu u rumeeyey markaasuu magacaa zaxm cidhiiri baa aniga dhanba cidhiiri baan ahay nabi allow nabi bal anta bashiir bishaareyaa tahay nin bishaaray ummadda khayr ogu bishaaray wanaag baa tahay zaxmi maxay tahay magacaha waa la iska bedelaa maogta adag iyo noocaas nabiguna wuu bedeli jiray abu daud waa kii sardiyey alaaiina isman uu nabigu ka bedelay magacaa baraa la yihahdaa bal anta zaynab anta zaynab bara waa maay waa ismaan moogtu falaa tuzaku anfusaku haweeney baariyadoo ilaahay rabbigeed adeecda oo muiica ah oo usha bunbunin wey zaynab baa lagu ihahdaa magacaha noocaas nabigu waa bedeli jira ama ammaanta wata iyo bomboninta wata ama eh, adayga wata saciid musayib awowi eh, musayib bn xasan weye ayaa la yidhi nabiga u yimi markaasu magacaa markaasu xasan baa la nabig u bal anta sahl maya magaca aabbahay ii bixiy bedeli maayo aabbahay hooyada ii bixiyey xasan eh, nabi maxamed oo xasankaa ii daawar iska watay saciid musiib wuxuu odhan jiray maa zaalat alxusunatu fiina awogey waxay ahayd inuu magaca yeelo in la bedelo oo uu sahal noqdo laakiin markuu duqu isku adkay nabigu farahu ka qaaday ilaa aminkan bui xusuunadii iyo walbahaarkii iyo adaygii waanu baaqibo haddii laakiin waagaa aan yeeli lahayn waasawaasc baa noqon lahayn buu maka lama diide ma ogtahay hawlhu nabigu kuu garto marka eh, magacybu nabigu bedelay xarb iyo mura iyo mura waa dacro kale soomaalida dacar bay la baxdaa mura wey soo ma aha dacar iyo magacaha noocaas waan iyo xarbu magac ku badan somalida ku badan tahay waliba eh, somaali galbeed way ku badan yahay xarbi way magaca la baxaanba waa dagaal dagaal maxaa ku geliyey joogto ah ma fiicno hawsha iyadaa caniljahdama layla imraati bashiir bn اkhasaasiya qaala ayidii baa loo nisbeeyaa qaala waxay tihi gabadha jahdama ama leyla ah ana ra'aytu rasuul lah rasuulka ilahi baan indhaha saaray anaa arkay yakhruju asagoo ka soo baxahaya min beytii gurigiisa ka soo baxahaya yanfudu asagoo dhabaandhabaya oo jafaya rasa madaxiisa nabi maxamed oo qabaystay ama biyo madaxsaa u jafaaya nafdu waa in biyaha iska jabto iska jabto ood gacanta ku garaacdo say biyuhu kaaga daataan ana raأytu rasul sl slm ykhruju min beyti yanfudu asagoo firdhinaya ama iska jafaya rasu madaxiisa biyaha ka firdhinaya waqad اktasala isagoo soo qabaystay wa bira'sihi madaxiisana uu ku yaalo radcun min xinaain radcun hahaa hadhaawe ama raad radcu waa timuhu marka intay la cilaamo cilaamku sii baaba ahay oo ay muuqanayso markaasaa loo jeedaa raad baad odhan karta brasihi radcun ay aarun raad baa ku yaala ama hahaabaa ku yaala oo min xinaain cilaan ah aw mase qaala sheekhu wuxuu yihi oo ibraahimna haarun albalki ah radun ama radaun dharoobid weeye rad waa shayga isagoo adag ee haliidka a ah la yihahdaa shaka waxaa shakiyey fii haada arrinka waxaa ku shakiyey ma radcun ba oo cayn almuhmala ah mise kaynka almucjamka a ah ashayku sheekhi tirmidi oo ah ibraahim ibn haarun albalqi sheekaygaa ku shakiyey buu i labadaa lafdi sawaabkuna waxaa weye cinda ahli caynkaas wa bira'sihi radcun min xinaain bilcayn اmuhmala bal kaynku inuu khaطأ yahay luqatan wa riwaayatan baa laisku waafaqay laakiin ammaanadu waa maxay sida sheekhiisu wuxuu ugu tabiyey buu keenayaa sheekhiba wuxuu bira'sihi radun ama wa bira'sihi radcun marka sidiiba usoo tabin yaa ku shakiyey ma saxaabada mise waxaa ku shakiyey xufaad ruwaadda kale maya sheeka ibraahim ibn haruun albalqi ah sidaasuu ujeedaa xadiidka marka sanadka dacfi baa ku jira hade nadar ibnu zurara waa daciif ila fi riwaayati qutaybata canh abi janaab yaxya ibn abi xaya alkalbina waa daciif labada cudur sanad yuu qabaa laakiin min xayu almatn waa sugan yahay min xayu almatn waa sugan yahy waa inaga tirmidi ku mara jaamiciisa iyo iyo abu daauud ba ku tilmaanay xadaثna cabdlahi ibn cabdالرaحman الdarimi abu mحamed saaxib الsunan wاlmusd oo garanaysaan bay latay inu soo maray qaala xadaثna cmr ibn caasim ibn cabdالlah alkilaabi waa nin saduqa xasan اxadiiث muxaqiqaygu waa daciif buu leeyahy sawaab ma aha sida iyada ah sida raajixa ninkaas waa nin saduqa in lam yakun iqatan ayib ilaa afar xaafid oo axmed ka mid yahay oo yaxya bn maciin ka mid yahay oo ibn sacd uu ka mid yahay oo twiiqiyey buusan xaafidku ku sheegin fi tahdiib walaa fii furuucihi marka twiiqaad dhowra uusan xaafidku helin baaba jira iyadoo sidaa tahay buu ninkan xaafidku u waa saduuqun sayu xifdi ama fii xifdihi shay wax noocaasa buu ka sheegay sida sawaabka ninkaani waa saduuqun xasan xadiid in lam yakun iqatan camr bn caasim ibn ubayd cubayd اllahi اkilaabi qaala xadaana xamad bnu slma qaala xadaana xumayd بن abi xumayd aطawiil can anas bni malikin qaal raأytu waxaan arkay adaan anas ahay shacra rasuuli اlaahi timi nabi maxamedoo makhduuban cilaaban oo la cilaamay oo cilaan la mariyey qaala xamaad wuxuu ihi mar kale wa abaranaa xamaad baa laba sheekh leh sheekh hore wuxuu ahaa can xumayd can anasin sheekha dambana waa ka waahbaranaa cabdullahi bn maxamed bn caqil bn abi aalib alhaashimi qaala raأytu rasul lah sal slam idan cabdullahi bn caqiil maxaa ka dambeeya markaa Hmm. maxay ku jooga makduuban bu idinku eg tahay oo sanadka dambe idima sheegay idinku ah. Ah. xamaad laba sheekh buu xadii ka warin sheekh hore waa xumayd can anas kan dambena waa cabdullahi bn maxamed bn caqiil can anas saasuu ujeedaa marka cabdullahi bn maxamed bn caqiil eh, bukhaari eh, bukhaari iyo muxuu ahay xumaydi iyo axmed iyo isxaaq nurahuya way way quweeyaan laasiyamaa axmed iyo isxaaq nurahuya kaana yaxtajaani bihi xufaadda badankoodna waxay leeyiin waa nin saduqa fii nafsihi ilaa anahu say lxifdu daciif xufaadda badankood way daciifiyaan laakiin rag waaweyn oo kibaar ah waxay leeyihiin ninkaani xoogow axaadiis abu hurayra iyo cali baa iskaga darmato ku rafaaday mooye waa roon yahay waa ninan saduqa xasan xadiid ay marahayaan xumaydi eh, baa sidaa qabay axmed baa qabay eh, isxaq qaba tirmidi laftirkiisu qadiyadda ayada kama fogo iyo bukhaariba raaytu shacra rasuul baan arkay cinda anas bni malik makhduuba eh, cabdullahi ba wuxuu leeyahay timihii nebi maxamed baan arko anas ag yaalla ilan saab xadiidkan anas baa lahaay marka khilaafka meesha ku jira waxaa wey marka hore xadidku waa xamad an xumayd can anas oo riwaaya ah hunana waa maxay qaybta dambe sanadka dambe iyo sheeka dambe oo cabdullahi ibnu caqiila wuxuu leey anas wuxuu kama warinhaye anigaa arkayba timihii oo ag yaalla anas idaa ma xadidka horna wuxuu ahaa riwaayo hunaana waa ikhbaar can mushaahada ikhbaar can mushaahada kii horna wuxuu ahaa ikhbaar can riwaaya labada sheekh marka xamaad sheekna wuxuu ka warinhayaa sheekna wuxuu arkay bu usheeg marka isma diida hayaan raytu ra'aytu shacra rasuulilah shacra rasuula timi nabi maxamed ma arkayo cinda anas yaal xaala kawnin makhduuban la cilaamay xufaaddu marka waxay isku timaha ma anas baa cilaamay bacda mowti rasuulilah ila timihii la haystee la barakaysanhaya haddii aan la cilaamin oo la dhowran oo la hagaajina way baaba'ahayaan wayna jajabahayaan way kala daadanayaan kadibna waa la waayahaya way baaba'ahayaan mise ayagoo cilaaman baa la siiyey waxaa loo badan yahay in umu salama iyo anas ayagu cilaami jireen say timuhu baaqi usii aadaan ilaa waagi dambe axmed bin xambal xilligii la garaacay laba boqol iyo afartan sano kadib laba boqol oo sano kadib baa la haystay oo la barakaysanay timi nabi soo gaaraanna waxaa u dambeeyey axmed baa u dambeeyey maxamed in yar buu ka haystay oo guntiga uu ku qabsan jiray maalinkii reer bin cabaas ay karbaasheen ay ku garaacayeen kufrigii ay ku qasbahayeen ahaa alquraan makhluuq dheh kalaam ullahi makhluuq dheh maalinkaas ushi baa la tagtay timi waa la waayey hindidu atraagto aminka waxbaan haynaabay kudahay waa tima intay mid kale soo wadaad kale soo xireen bay dadka ku lugooyaan turkiya iyo hindiya aminkanba timaan haynaa iyo jaakatinka nabi maxamed baan haynaa iyo maryihii sidaan haynaa dadku wa wax kaa jiraan ma jiraan dahay baa xilligiis wuxuu leeyaha lahfa nafsi calaa taqbiili shacrati min rasuuli illah hal tin oo nabi maxadan hila dhukan lahaa adduunkaba waa ka samri lahaa dahabi oo ah nin baxaad oo hogaa dabagala waa goorma waa qarnigii lix boqoloo sano ka hor buu la-yahay waxyaaba hadda looabaanu kulgoyn timi nabi ma axday soo gaaraan ahlulxadiid baa udambe axmed baan u dambeeyey marka anas baa eh, cilaami jiray iyo umu salama say baaqi u ahaato saasaa loo badan yahay laakiin cilaan timo cira ah oo la cilaamay oo lahayo weyn ma jirin sida sawaabka ah baabu maa jaa fii kuxdi rasuuli illaah soo kuma dara intaas miswaan intaasaan ku joojiya bal intaan ku daayo ada bilahi tawfiq